alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku jiray almukhasisaat lmunfasila waxaynu ku jiray almukhasisaat almunfasila waynu soo aragnay anwaacdii mukhasisaadka munfasilka ah waxaynoo dhinnaa noocay mashaayikhdu ka cabireen alxisu iyo alcaqlu oo weliba alxisu aynu laqbaynay nooca shanaad alcaqlu caqligu waxa uu ka mid yahay waxyaalaha mukhasisaadka ee wax khasisaa siday markaa culamo badan oo usuuliyiina ay sheegaan wa min amhilatihi tusaalayaashiisuu ka mid ahaaday qowluhu tacaala hadalkiisuu allah uu yidhi allahu khaaliqu kulli shay allahu ilaahay khaaliqu kulli shay shay kasta waa kii abuuray faina alcaqla dalla calaa ana daata rabbi jala jalaaluhu caqligu waxa uu ku tusiyey in daatada ilaahay waxa weynaaday weynida ilaahaye maca sifaatihi sifaatkiisa la jirhkeeda hayru makhluuqatin aynay makhluuqo ahayn oo la abuurin wain kaana lafdu shay haba ahaado erayga shay yatanaawaluhu mid gaadhayo oo bimacnaa camimaya haba ahaadee oo lafdiga shay allah in lagu iطlaaqo waa dhici karta asmaa'u ullaahi alxusnaa kama mid aha shay laakiin haddii loo jeedo waa mawjuud oo macduum ma aha shay waa lagu iطlaaqi kara waayo shay kastoo mawjuud ah wax kastoo mawjuud ah shay waa la yidhaahdaa macduumka shay lama yidhaahdo iyadoo markaa lagu iطlaaqayo allah shayna waxaa ka mid a qowluhu tacaala kullu shayin haalikun ilaa wajhah istisnaagu waa mutasil marka wajhullaahi inuu shay yahay baa aayadda laga qaadanaya kullu shayin shay kastaaba haalikun waa baaba'ayaa ilaa wajhahu ilaahay wejigiisa mooyaane isagu baabi'i maayo oo daatada ilaahay iyo sifaadka ilaahay oo wejiga ilaahay ka mid yahay baaqi bay noqonayaan qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi qul ayu shayin akbaru shahaadatan shaygeebaa ugu shahaado weyn ku dheh qul illaahu allah baa ugu shahaado weyn marka allah in shay lagu iطlaaqayaa laga qaadanaya marka asmaa ullahi alxusnaa kama mid aha shay laakiin haddii loo jeedo min baabi alikhbaar waa mawjuud oo macduum ma aha shay waa lagu iطlaaqi karaa muraadka uu u jeedaana sheikhu waa intaas marka lafdiga shay iyadoo ilaahay lagu iطlaaqi karaa aayaddan kale waxaa ku soo arooray cumuum allahu khaaliqu kulli shay marka ashyaada uu ilaahay abuuray daatada ilaahay iyo sifaadkiisu kuma jiraan shay haba lagu iطlaaqi kare caqligaa lagu garanayaa in allah iyo sifaadkiisu ay ka baxeen usuuliyiin badani waxay u misaaliyaan caqliga adilada markaa in ay khasisi karo caqligu adilada in caqligu khasisi karo waxay u misaaliyaan aayaddan iyo aayado kaloo la mida ah. oo waxay ka dhigayaan aayaddan inay tahay cumuumun makhsuusun inuu yahay ama caamun makhsuusun caam la khasisay saasay ku wadaan imaamu shaaficina raximahu llahu waxa uu sheegay caamyada aan la khasisin waxaa ka mida buu yidhi allahu khaaliqu kulli shay shaaficiyada qaarkood waxay khilaafeen imaamkoodiioo shaafici ah ayay markaa khilaafeen oo imaamkoodu wuxuu nasgaraynayaa oo kitaabkiisa alrisaala la yidhaahdo ku nasgaraynayaa caammada aan la khasisin inuu ka mid yahay allaahu khaaliqu kulli shay haddana in badanoo usuuliyiinta ka mid oo shaaficiye ahi iyo khayrkoodba waxay leeyihiin waa caam la khasisay caqligaana khasisay bimacnaa caqligaa lagu gartay ashyaada qaarkood inay ka baxayso sidaasay u wadaan waxaa la mida wallaahu calaa kulli shayin qadiir iyo wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba waa awoodaa tafsiirka jalaalaynka suuratulmaa'ido dhammaadkeeda markuu suyuuti fasiraayo wuxuu odhanayaa wakhasa alcaqlu daatahu falaysa calayha biqaadir caqligu wuxuu ka khasisay shaygaa kastee la sheegaayo cumuumkiisa daatada ilaahay buu caqligu ka khasisaa suyuudi jalaalaynka ku odhanaya falaysa calayha biqaadir ilaahay daatadiisa qaadir kuma aha oo bimacnaa daatadiisu qudra kuma tacalluqdo qudrada ma soo gudagelayo oo daatadiisa inuu baabi'iyo uu qaadir ku yahay ama daatadiisoo kale inuu jirsiiyo uu qaadir ku yahay la odhan maayo laakiin ashyaada noocaasa calaa kulli xaal misaalkii hore iyo kanba sida saxiixa ah lama gelinaayo nooca ku saabsan cumuum caam la khasisay la gelin maayo waxay noqonaysaa waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus lafdiga ayaa caam ah muraadka looga jeedana khusuus weey lafdiga ayaa caam ah muraadka looga jeedaana khusuus weey waana innagii ka soo warrannay caamka la khasisay iyo caamka khusuuska looga jeedo farqiga u dhaxeeya oo caamka la khasisaayo cumuumkiisaa muraad ahaayo markii hore loo jeeday waxaa laga reebay haddaan laga reebi lahaynna waa soo gudageli lahaa oo waxay noqon lahayd mid yacni waxaasi ay ku guda jiraan bay noqon lahayd laakiin cumuumka khusuuska looga jeedo marka horeba ashyaadan la leeyahay waa ka baxday inay soo gudagasho loogama jeedin inay soo gudagasho loogama jeedin xiska haddaynu ka tusaalayno wa uutiyat min kulli shayin yacni wax kasta waa la siiyey malikatu saba malikatu saba culammada ayaa yidhi markaa bilqiis ayaa la odhan jiray oo bilqiisa ayaa magaceedu ahaa laakiin xadiis saxiixoo ku soo arooray in bilqiise la odhan jiray ma jiro saas aawadeed imra'a inay tahy unba aayadda laynoogu sheegay oo qur'aanka laynoogu tilmaamay naqli saxiixoo macsuumkii laga hayo haddaanu jirin wuxuu noqonayaa in markaa ibhaamka loo daaye ayuu noqonayaa tacyiinka magac mucayana la cayimaya waxay u baahan tahay deliil in lagu cayimayo ayuu noqonaya marka ashyaada aan la siinin oo ay ka mid tahay sarxigii mumaradka uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay jinka markaa in loo sakhiro inaan la siinin ya ila sarxigii mumaradka waxay taqaanay ma aho waa taa markaa garan weyday marka inaan la siinin baa laga garanaya yacnii jinka in loo sakhirana yadana lama siinin sidii sulaymaan loogu sakhiroo kale yada looma sakhirin wa kadalika shimbiraha marka ashyaada aan la siinin yacni ma soo gudagelayaan cumuumka kumay jirin oo lama odhanaayo cumuumkaasaa muraad ahaayo ashyaadaasi inay ku jiraan baa loo jeeday markii dambena waa laga reebay la odhan maayo ee waxaa laga tilmaamayaa waa cumuumu yuraadu bihi alkhusuus oo waxa macnuhu u dhacaya wa uutiyat min kulli shayin yacnii shay kasta ayaa la siiyey oo tu'taahu almuluuk ama yaxtaaju ilayha almulku shay kastoo mulki u baahan yahay baa la siiyey marka sidaas aawadee ashyaadan kale yacni maba soo gudagelayaan waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus xiska waa lagu gartay uun muraadka looga jeedaa inuu caynkaa yahaye yacni markaa wax markaa markii hore soo gudagelayey oo muraad ahaa ama markaa xagga tanaawulka u soo gudagelayey oo inuu soo gudagalaa markaa yacni iyaduna ay noqonaysay mid waxa weeye tanaawulkeedu uu sidaa markaa yacni u yahay miduu shamlinaayo yani miduu ka saaray xisku ma aha yujba ilayhi samaraatu kulli shayna waa saasi leeg simaarta aan laga helaynin maka in simaartaa la keenaayo aayadda muraadkii looga jeeday ma ahayn muraadkii looga jeeday aayadda ma ahayn waxay noqonaysaa yujba ilayhi samaraatu kulli shayin cumuumun yuraadu bihi lkhusuusu in cumuum khusuus looga jeeday ay tahayna xiska ayaa lagu gartay oo xiskii caqliga maxaa loo kala farqiyey ila xiskiga markuu garto caqligii ayaa markaysaga yacni xukumaya arrinkii maxaa loo odhan waayoon caqligaa markaysagaa lagu gartay labada noocba noocay leeyihiin caqli baa khasisay iyo noocay leeyihiin xis baa khasisay maxaa loo kala qaaday waxay markaa culammadu yidhaahdeen waxaa loo kala qaaday nooca marka waxa weeye xiska la yani la odhanayo waa khasisay ama xiska ayaa lagu gartay xiskaa markaa lagu idraakay oo xawaasta iyo dareemayaasha lagu haleelay inay saa tahay markaasaa markaa caqligii markaa uu gartay laakiin wuxuu ku gartay biwaasitati alxisi xiska waasitadiisuu ku gartay markuu xiska waasitadiisa ku gartay baa waxaa la yidhaahdaa yacni xiska ayaa xukunka loo nisbeeya caqligu markuu caadada marka waasitadeeda ku gartana waxaa la yidhaahdaa waa xukmun bilcaada yacni waa xukmi caadiya baa la yidhaahdaa baab kale marka laga hadlaayo aan kan ahayn oo markay sheegayaanu leeyihiin axkaamtu waxay u qaybsantaa xukmi sharci iyo xukmi caqli iyo xukmi xisi iyo xukmi caadi yacni biwaasidati alcaada marka lagu haleelana mukhasisaadka halkeeda kama mid ahee laakiin tusaaluhun baynu iska raacinaynaa min baab alistidraade waxay markaana noqonaysaa in waxa weeye caqligii uu ku gartay biwaasidati alcaada ayuu ku gartay markaasaa dabeedna waxaa leeyahy waa xukmun caadi xukmiga caadiga iyo ka caqligana sida loo kala farqiyey waa sida oo loo kala saaray marka almuhim ee labada nooc oo xiska iyo caqliga ku saabsan mukhasisaadka in lagu daro sida saxiixay waxay noqonaysaa inaynay mukhasisaadka ka mid ahayn laakiin waa qaraa-in ku tusinaysaa in daliilka ama naska looga jeeday cumuumun yuraadu bihi lkhusuus oo aanu ahayn caamun makhsuusun aynay ahayn ta caqliga aanu nimaadno caqliga labada misaale aynu markaa labadaba soo naqlinnay labada midnaba loogama jeedin yacni waxa la tilmaamayo in laga reebay shayga la tilmaamayo in laga reebay midnaba loogama jeedin marka hore inuu soo gudagalo loogama jeedin oo allahu khaaliqu kulli shay ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisu inay soo gudagalaan marka horeba loogama jeedin ee marka horeba waxaa looga jeeday shay kastoo makhluuq ah sidaas aawadeed bay culammada qaarkood ay sifo raaciyeen oo ay yidhaahdeen waxa weeye waxa marka ay tahay waa sifadii oo la xadfay oo mawsuufkii la daayey qariinadana lagu garanaayo in sifadii la xadfay oo allahu khaaliqu kulli shayin min sha'nihi an yukhlaq ama makhluuqin shay kastoo makhluuqa ama sha'nigiisu yahay in la abuuro makhluuqin ficlan baa loo abuuray loogama jeeday min sha'nihi an yukhlaq baa muraadka laga tilmaamayaa uu yahay markaa taas ayaa looga jeedaa bay yidhaahdeen bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen maya waxa weeye hadalkan inaanu markaa allah soo gudagelayn kulli shayga yacni siyaaqa hadalkaa ku tusinaya waayo allaahu waa mukhbarun canhuyo isagaa laga warramaya waa mubtadihi kii laga khabraaye laga warramayey waa allah allahna waxay ku rumoobaysaa oo ay ku dhacaysaa daatada ilaahay maca sifaatihi yacni daatullah bisifaatihi waxay ku dhacaysaa allah ayaa ku rumoobayso isimkaasi wuxuu u sugnaaday daatada muqadasada ah oo sifaadkeedu uu ku ladhan yahay markaa sidaas aawoodee kii mukhbaru canhuga ahaye laga warramayey ayaa markaa fii xayisilkhabari soo gudagelaya wax suuragala ma aha hadduu ruux markaa yidhaahdo yacni tasaddaqtu calaa kulli axadin fi lmadiina yacni waan ku sadaqadaysto waxbaan siiyey ruux kastaoo magaalada ku sugan waxbaan siiyey ruux caqli lahoo ka fahmayaa ma jiro inuu isaguna markaa wax isku sadaqadaystay axad weliba ha ahaado isaguba shaksi ha ahaadee yacni markuu yidhi shaksi kasta oo magaalada jooga waxbaan siiy markuu caynkaa yidhaahdo yacni inuu markaa naftiisana inuu wax ku sadaqadaystay ama wax siiyey lagama fahmaayo marka maadaamay sidaas tahay mukhbaru canhuga iyo laga warramaayo iyo iyo khabarku markaysagaa saas yada ah ayayna isu soo gudagelaynin marka siyaaqa laftiisa ku tusinaya allah iyo sifaatkiisu in markaa aynay soo gudageleen kulli shay imaamu shaafici markuu leeyahay waa caam aan la khasisin yacnii marnaba dee ma soo gudagelinayo ilaahay daatadiisa iyo sifaadkeeda ma soo gudagelinayo kulli shay kulli shay yacnii daatada ilaahay iyo sifaatkiisa ma soo gudagelinayo imaamu shaafici kulli shay marnaba ma soo gudagelinayo inaannu soo gudagelayno waa garanaaye marka markuu leeyahay caamkan lama khasisin muraadku u jeedaa waxay tahay marka horeba allah bisifaatihi kulli shay kama midaho ma soo gudagelaayo inuu soo gudagalaana ma suuragal aha makhluuqaadkiina wax laga reebayaa ma jiro cumuumku waa sidiis saas aawadeed tashniica qaarkood ay dooneen shaafici inay ku tashniiciyaan oo ay yidhaahdeen allahu khaaliqu kulli shay buu yidhi waa caam aan laba khasin sida yaxya bnu aksam iyo qaar kale ay markaa yidhaahdeen yani waa hadal aan marka isagaa maxal lahayn waa hadal markaa aan waarid ahayn shaaficina yani tashniica ay doonayaan inay ku tashniiciyaan waxba markaa yeeli mayso wanaadixin sakhratan yowma liyuhinaha falam yahinha waawhaa qarnahu lwacilu yani hadduu ruux is yidhaahdo buur hirdi buur ya ya buurtii waxba yeeli maayo naftiisunbuu markaa dhaawacaya isagunba iscawaraya yacni imaamu shaafici wuxuu ka dhigan yahay a'immada kale la midkii buuroo kaley ka dhigan yihiin marka buurta ruuxii madaxa la dhacay ama markaysaga markaa yani isagu isyidhi yidhi waxyeel isagunbaa naftiisa cawaraaya isagunbaa wax isyeelaya muctasiladoo kale waxay dooneen allahu khaaliqu kulli shay inay u deliishadaan qur'aanku inuu makhluuq yahay oo waxay yidhaahdeen kulli shay cumuumka waa inuu qur'aanku soo gudagala baa muctasiladu yidhaahdeen waa qolo lunsan muctasiladu waayo waxay yidhahdeen qur'aanku waa shay maadaama qur'aanku shay yahay allahna uu yidhi allaahu khaaliqu kulli shay yacni cumuumkaa waa ku guda jiraa wuxuu kaga baxaa meesha ma taallo marka qur'aanku waa makhluuq bay yidhaahdeen culammada ahlu sunnuhu waa ka jawaabeen oo waxay yidhahdeen qur-aanku makhluuq ma aha waa kalaamullaahi oo waa munazal inaanu makhluuq ahayna adilaa ku tusinaysa waa la magan galay oo nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa sheegay oo ammaanay yani magangalka la magan gelaayo oo waxa uu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam man nazla manzila faqaala acuudu bikalimaati اllahi taammaati lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik hadduu makhluuq ahaana nebigu salى اllahu alayh wasalam in la magan galo ma taxdiidiyeen mana booriyeen marka laa yustacaadu bimakhluuq fadiilada markaysagaa laynoo sheegayaa makhluuq la magan galay uma sugnaateen marka waxay ku tusinaysaa kalaamullaahi inuu yahay oo sifo yahay oo sifadii ilaahay yacni markaa uu ku jiro qur'aanku dabeedna markaa aanu makhluuq ahay waa midda kale khaaliqu kuli shayin ay makhluuqin min sha'nihi an yukhlaqo min baabi xadfi sifati marka la yidhaahdo lafteeda meesha waa ka baxaysa waana usluub saa'iq oo luqada carbeed lagu yaqaano in sifada la xadfo haddii qariino caddaynaysaa ay meesha taallo wma min almancuuti wanacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nacti yaqil yacni mancuudka oo la sifeeyaha ah iyo sifada mid walba in la xadfaa waa dhacdaa laakiin waxa badan mawsuufka oo la sifeeyaha in la xadfo sifada la sheego laakiin sifada in la xadfo mawsuufka la sheegaa waa yar tahay baa ibnu maalik yidhi culammada kale qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya sifada lafteeda in la xadfaa qaliil ma ahee waa badan tahay waa usluub shaa'icoo badan qur'aankana amsilo badan baa kaga soo aroortay inahu laysa min ahlika ay min ahlika annaajiin annaajiina ayaa xadfan inuu ina nuux ka mid yahay ehelkii nuux shaki kuma jiro marka ehelkaaga kama mid aha marka la leeyahay sifadiibaa xadfanoo waxaa loo jeedaa ay min ahlika annaajiina ehelkaaga badbaadaya ayaanu ka mid ahayn oo sababtii halaagoo gaalnimada abuu la yimi marka annaajiina sifadiiyo xadfan weeyi qarinadaana lagu garanaya ya'khudu kula safiinatin khasba markuu ilaahay yidhi yacni boqorkii khadir uu sheegayay ee doonnida uu aawadii u dalooliyey oo ceebta ugu yeelay si aanu u qaadan wuxuu yidhi marka isagaa yacni waxa inaga horreeya waxaa inaga horreeyey yacni boqor ayaa inaga horreeya boqorkaasoo ya'khudu kulla safiinatin khasba doonni kastaba xoog ku qaadanaya wuxuu ceebta ugu yeelayay khadir khadirdoonnida waxay ahayd si aanu u qaadanin hadduu doonni kastaba qaadanayo mid maciibo oo ceeb le iyo mid saxiixo oo wanaagsan mid walba hadduu qaadanayo ceebta uu u yeelay kama badbaadiseen inuu qaato ee waxay ku tusinaysaa taa ceebtale inaanu qaadanaynin yani ya'khudu kulla safiinatin saalixatin ama saxiixatin baa loo jeeda sifadii baa la xadfay amsilo badan baa loo sheegay culammada tidhi qaliil ma aha oo ibnu maalik khilaaftay ee sifada in la xadfaa qaliil ma ahe waa badan tahay waxaa ka mid a marka isagaa shanqiidi baa ka mida maxamed alamiin ashanqiidi yacnii imaam baanu ku yahay marka markaisagaa luqada kitaabkiisa adwaaga ayuu macnaha noocaasa ku sharxayaa uuna markaa ku cadaynaya amhilo badanna keenaya wejiga labaad ee lagaga jawaabayaa waxay tahay qaaciday culammada qaarkood sheegeen qaacidada ibnulqayim aljawsiya waxa uu ka soo raray abulwafaa ibnu caqiil wuxuuna ku soo naqliyey badaa'ic ulfawaa'id kitaabka la yidhaahdo waana faa'iidada uu ku khatimaybaa kitaabka badaa'ic ulfawaa'id la yidhaahdo wuxuu yidhi sheikhii abulwafaa ibnu caqiil ayaa wuxuu yidhi markuu muctasilada u jawaabayay hadalka yidhaahdeen allahu khaaliqu kulli shay qur'aanku inuu makhluuq yahaa aayaddu deliil u tahay ayaa abulwafaa ibnu caqiil waxa uu yidhi abulwafaa ibnu caqiil waxa uu yidhi maa xasala bihi alikhbaaru waliclaam laa yadkhulu taxta alkhabr wixii ogeysiintu ay ku xasisho iyo warramistu khabarka gudihiisa kama mid ahoo ma soo guda waxaa looga jeeday iclaamkiiyo ogeysiintu inay ku xasilto wax lagugu sheegaa la rabay khabarkii markaysagaa ma soo gudagelaayo ma noqonayso iyadu markaysagaa jumladii khabarka mid ka bida oo xayiskeeda kuma jirto qaacidada noocaasu tilmaamay allahu khaaliqu kulli shay marka la yidhi qur'aanka laftiisa hadalkani ka mid yahay hadalkani maadaama uu qur'aanka ka mid yahay qur'aankii baa lagugu sheegay gudihiisii inuu ilaahay shay walba abuuray marka allahu khaaliqu kulli shay waa tii lagugu ogeysiinayo lagugu sheegayo inuu ilaahay wax walba abuuray mar haddii lagugu sheegayo inuu ilaahay wax walba abuuray wuxuu abuuray hadalkan lagugu sheegayaa kama midaho ma soo gudagelayo qaacidada noocaasa abulwafaa ibnu caqiil baa sheegay buuhi ibnulqayim wuxuu yidhi qaacidada markaan u fiirsaday deliilkeeda qur'aankaan ka hela oo saan qur'aanka uga helay wuxuu yidhi qur'aanka waxaan uga helay markuu eh, ilaahay ka warramayey maryama maryame markuu ka warramayey waxay maryami tidhi radia allaahu canha wa ardaaha inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya anigu ilaaha raxmaanka abaan ah u nadray soom aan soomaan ugu nadre maanta la hadli maayo wax insiyo bini aadamaba la hadli maayo falan ukalima alyowma insiya maalintii way joogtaa haddana waxay tidhi lama hadlayo yacni wax insiyaba markaa lama hadlayo miyaan la odhanayn waa tan la hadashay oo nadarkeedii waa buray maya la odhan maayo tani waa tay ku sheegaysay inay nadartay marka maadaama tani ay tahay tay ku sheegaysay inay nadartay nadarkeedii ma soo gudagelaayo oo markaa nadarkeedii waxba yeeli maayo yacni halkaasuu ka deliishaday tusaale ka fudud oo markaa la wada fahmi karo haddaan caqli ahaan loo garan karo haddaynu soo qaadanno masalan nin baa waxa uu yidhi ooridiisii buu la hadlay waa tusaale aynu doonayno mas'alada inaynu ku jilcinno wuxuu yidhi in kallamtuki lyawma fa anti aaliqun gabadh yahay maantadan haddaan kula hadlo waad iga furan tahay waa طalaaqun mucallaqun calaa sharطin haddaan maantadan kula hadlo waad iga furan tahay buuhi maalintii waa la joogaa hadalkanna waa kan kula hadlaye miyayna furmin war ma furantay waayo sow maalintii lama joogo manu hadlin in kallamtuki اlyawma faanti طaaliqun maa xasala bihi alikhbaaru waliclaamu laa yadkhulu taxta alkhabr wixii ogaysiinta iyo warramintu ku xasisho madmuunka khabarka ma soo gudagelaayo tani way ka baxsantahe waxa kalaa loo jeedaa marka idan allahu khaaliqu kuli shay yani ikhbaarkiiyo iclaamkiibaa ku xasilayoo xayiizulkhabarka ma soo gudagelaayo khabarkii kama mid aha calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay <clears throat> amsilada loo tusaalaynayo xiska iyo caqliga wax khasisaya sida saxiixa ah waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus ee caam la khasisay noqon maayo culammada markaysagaa badankooduna waa kuwa kala farqiyey caamka la khasisay iyo caamka khusuuska looga jeedo waa kuwa kala saaray oo kala farqiyey aqsaamu lafdi min xaysu dalaalatu odhahda odhaahda qaybaheeda min xaysu dalaalatu marka laga eego halkay ka xasilayso tusintu laga eego halkan baa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya xaysu waxay laasimtaa in loo idaafeeyo jumlo sidaas aawadeed haddii mufrad daba dhaco mufradkaa isimkaa a ah waa la godaa oo jamaahiirta nuxaaddu ma qabaan in isimkaa mufradkaa ah loo idaafay karo marka la godana ficil baa loo qadarayaa sida yaxsulu oo kalea loo qadarayaa ficilkaasaa faacil u qaadanaya ay min xaysu taxsulu dalaalatu baa macnuhu dhacay meel walay kuugu timaadaba waa saas jamaahiirtu ma qabaan in mufrad loo idaafayn karo walaa yudaafu ila ila aljumal xayثu waid wain yunawan yuxtamal waa ka ibnu maalik odhanaya aqsaamulafdi odhaahda qaybaheeda min xaysu dalaalatu ay min xaysu taxsulu dalaalatu halkay dalaaladu ka xasilaysa marka laga eegaayo halkan baa lagu baxsinayaa oo lagaga hadlaya allafdu odhaahda min xaysu huwa daallun marka laga eego yacnii tusinta marka laga eego inuu isagu markaa yahay mid ku tusinaya cala almacnaa macno ku tusinaya inuu yahay marka taa laga eego lahu xaalaatun xaalado kala duwan baa u sugnaaday kow an laa yaxtamila ilaa macnan waaxidan xaaladda koowaad waxay tahay waa inuu aqbali waayo macno keliya mooyaane wax kale hal macno keliyunbuu markaa aqbalayaa macno kale mama aqbalayo kumana tusinayo ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisuu allah u yidhi tilka casharatun kaamila tilka taasi casharatun kaamila waa toban dhammaystiran yacnii ruuxii mutamatica ahaa yacni soonkii uu soomaayey markuu awoodi kari waayo ee hadyi inuu ku qalo ama markaa neef uu ku qalo xaramka inuu ku qalo markuu kari kari waayo yacni saddex maalmood buu ku soomayaa xajka gudihiisa soomaya toddoba kalena wuxuu soomayaa markuu beledkiisii ku noqdo ayuu soomaya saddex iyo toddoba marka laysu geeyo waxay isku noqonayaan toban tilka casharatun kaamilah taas oo maalmaha la soomayo ahi waa toban dhammaystiran marka casharatun kaamila macno keliyunbay aqbali kartaa macno kale ma aqbali karto sagaal iyo wax la mida kuma dhici karto cadadku markii hore isagoo mufasalaa la sheego kala qaadan oo saddex iyo toddoba ah markii dambena isagoo isku dhanoo jumlo isku abaa la sheegay kaamilana weliba la sii raaci marka macno kale ma aqbali karo waa nas yani waa sariixo waa ku cadyahay wa qowlihi iyo sida hadalkiisa uu ilaahay uu yidhi fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla fatama waa dhammaystirmay miiqaatu rabbihi wakhtiga yacni rabbi ee u ballanqaaday nebi muuse arbaciina leylatan yacni waa dhammaystirmay arbaciina leylatan xaal la tirinaayo afartan markaa afartan habeen loo tirinaayo cadadkaa lagu tirinaayo marka fatama miiqaatu rabbihi tafsiil baa ka horreeyo soddon baa markii hore loo ballanqaaday dabeedna toban baa loogu daray afartankii sidaasay ku dhammaystirmeen afartankaa dabadeed baanu ilaahay la hadlaayey marka waxay sariix ku too ku caddahay afartan kaamil oo dhammaystiran oo habeen yacni inay ahayd waa nas yacni waa sariix wa milu haadaa kaas oo kale yusamaa waxaa lagu magacaabaa nasan nas baa lagu magacaabaa ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min minasati alcaruus yacni kursiga caruusadda la saaro ee lagu fadhiisiyo ayaa laga soo qaatay minasadu waa ismuaalo aalo weeyi alcaruusna waxaa looga jeeda caruusadda ayaa looga jeeda oo ninkii waxaa la odhanaya alcaruus baa la odhanaya gabadhiina waxaa la odhanaya alcaruus baa la odhanaya labkiiyo dhadigii mid walba yani waa loo isticmaalaya waa lagu ilaaqaya taaulfaariqa waxba lagu dari maayo hadda carabta khaliijku waxay ku hadleen baa la yidhi ninkana waxay yidhahdaan alcaruus gabadhana waxay yidhahdaan alcariis laakiin luqada carbeed ee fasiixa ah waa in markaa caruusadda alcaruus la yidhaahdo ee aan alcariis la odhan marka kursi dheer ayaa loo dhigi jiro caadadu ku dareertay markaa in loo dhigo gabadha caruusaddaha si ay markaa dumarka kale uga sarrayso kursigaasay dabad koraysaayoo kursigaasay ku fadhiisan jirtay minasaa lo odhan jiray minaso ayaa lo odhan jiray hadda minasada waxyaalaha lagu itlaaqo waxaa ka mid a meelaha markaysagaa dadka shirka hogaaminaya iyo ay soo fadhiistaan ee yara ka sarraysa meelaha kale hadda marka isagaa minasa la yidhaahdaa marka minasadaasaa laga soo qaatay bacdi culammada ka midii waxay yidhahdaan waa laga soo ishtiqaaqay mashaayikhduna waxay yidhaahdeen waa laga soo qaata kii la doonaba markaysagaa ha la yidhaahdee ismu aalaha in la cabiro waxaa ka fiicnayd yacni markaa in markaa la sheego in waxa weeye naska macnaha markaa sidaa loogu isticmaalay macno rafci u dhacaya in markaa la sheego in la yidhahdo nas baa la soo ishtiqaaqay minasaana laga soo ishtiqaaqay ama minasaa laga soo qaatay keebaa ma'khuuda keebaa ma'khuudu minhu yah keebaa mushtaqa keebaa mushtaqu minhu yah naska laftiisa ayaa masderkii ah isagaa mushtaqu minhu yah isagaa ma'khuudu minhu yah ka markaa yani ma'khuudka ama mushtaqa ahina waa ismu aalaha weeyi oo masderkaa laga soo qaato calaa kulli xaal waxaa iskaga jira marka isagaa tajawuz ama majaaznima iskaga jirta wa macnaahu macnihiisu fi lugati lugada gudaheeda alrafcu waa kor yeelista weeyi minasatulcaruuskana waxaa loogu magacaabay minaso lirtifaaciha koraynta ay minasadu korayso oo kursigaasi dheer yahay ayaa markaa loogu ilaaqay ciddii kortana marka isagaa ay dheeraanayso marka luqa ahaan nas waxaa la yidhaha bimacna rafci baa la yidhahdaa idaa hiya nasatu ay rafacathu baa looga jeeday xadiiskiina waa tii ku soo aroortay in nebiga salى اllahu عaleyh wasalam markii hasha uu waday xajaة اlwadaac faidaa wajada fajwatan nasa meel bannaan markuu helo yacni socodka ayuu sare u qaadaayoo bimacnaa waxa weeye yacni waa dheereeya oo hashiibu wuxuu ka yeelaa mid dheeraysa macno rafci baa looga jeeda calaa kulli xaal nas isilaaxaan waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan waa sariixa nooca labaad an yaxtamila waa inuu aqbalo akara min macnan wax hal macno ka badan cala sawaa'i si simanna uu aqbalo kamaa fii qar'in ama qur'in iyo wa caynin sida qar'i iyo cayn ku sugan oo labada lafdi mid waliba waxa uu yahay markaa mujmal wey ama waa mushtarak laba macne ayaa loo isticmaalaa qar'i xaydka oo dhiigga caadada ah waa loo isticmaalaayo qar'i baa la yidhahdaa ama qur'i daahirnimada dhiigga laga daahir noqdana yacnii qar'i ama qur'i baa la yidhaahdaa marka ereygaa waxaa la yidhaha mushtarak labadaa macne waa inuu kuu tusinayaa si siman haddaanuu si siman kuu tusinayna midna xaqiiqo yahay midna majaaz yahay ma noqonaayo markaa mujmal noqon maayo oo waxaa laazima in xaqiiqada lagu xambaaro haddii waxa weeye midna markaa uu yahay daahir uu yahay midna markaa waxaw yani markaa uu yahay mu'awal xaalkaana ma noqonayo qaydkaasaa maqsuuda cala sawaa'i labada macne ama waxa ka badan si siman oo aan raajix iyo marjuux kala lahayn waa inuu kuu tusinaya cayn erayga cayn la yidhaahdaa mar waxaa loo isticmaalaa caynulbaasira ishii wax arkaysay waa indhihii wax lagu arkaayey marna cayn waxaa lagu iطlaaqaa isha durdurka ah marna cayn waxaa lagu iطlaaqaa dahabkiiyo fidado waa naqdaynka saddexda macnaba xaqiiqatan baa loogu iطlaaqa marka waxaa la odhanayaa eraygani waa mujmal intaba xaqiiqaa loogu magacaabaa waana u siman yihi waxay noqonaysaa markaa mushtarak bay noqonaysaa ama mujmal wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa mujmalan mujmal baa lagu magacaabaa mushtarakna waa lagu magacaabaa magaca labaad waxaa mushtarak loo yidhi laba macno ama wax ka badan baa wadaaga oo lafdigan ka dhexeeya oo lafdigani uu ka dhexeeya saddex nooca saddexaad an yaxtamila waa inuu aqbalo aksara min macnan hal macno wax ka badan buu aqbalaya walaakinahu fii axadiha arjaxu minhu fii hayri ha yeeshee macaanidaa mid ka mida buu kaga miisaan badan yahay macnayaasha kale faraajixu ka raajixaayu samaa waxaa lagu magacaabaa daahiran daahir baa lagu magacaaba ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo ra'aytu lyawma waxaan arkay maantadan waa maalintada xaadirka ah asha ku jirta cahdi xuduuriya looga jeeda asadan libaax baan arkay fa huwa muxtamilun wuxuu aqbalayaa lilxayawaani lmuftarisi noolaha dilaaga ee laayaanka abaa loo isticmaalaa ee habar dugaag odayga u ah welirajuli ninkana waa lagu magacaabaa ashujaaci geesiga ah walaakinahu ha yeeshe lafdiga asad la yidhaahdaa fil awali arjaxu macnaha horuu ku miisaan badan yahoo marka la itlaaqo macnaha soo degdegaya ee dihniga iyo maskaxda u soo dheeraynaya waa in looga jeedo bahalkii laayaanka ahaa in loo jeedo ee dugaagga ka midka ah kaasaa soo degdegaysa marka macnahaasu wuxuu ku noqonayaa daahir macnaha uu xaqiiqada ku yahay buu daahir ku noqonaya macnaha uu majaaziga ku yahayna wuxuu noqonayaa mu'awal buu noqonaya wain xumila haddii lagu xambaaro cala almacna almarjuuxi macnaha marjuuxe laga miisaanka badan yahay fahuwa almu'awalu mu'awal baa la yidhaahdaa ka xamli lafdi asadin waa sida ereyga asad in lagu xambaaro kale cala arajuli ninkii lagu xambaaro ashujaaci geesigahaa fi lmithaali asaabiqi tusaalihii soo hormaray gudihiisa xaalu ku sugan yahy walaa budda waxa lagama maarmaan ah fii xamlihi cala almacna almarjuuxi macnaha marjuuxa laga miisaanka badan yahay xambaarista lagu xambaarayo lagu fasirayo waxa lagama maarmaan u ah oo aan laga maarmayn min qariinatin amaarad laazim waa inay qariina jirta calaamad ama amaarad ku tusinaysa in macnaha loo jeedo marjuuxa waa in markaa ay taalla ilaa haddii aynay sidaas ahayd oo qariinadii iyo amaaradii aynay la soconin ku tusinaysay macnaha marjuuxa in looga jeedo kaana baailan wuxuu noqonayaa marka isagaa baail in lagu xambaaraa macnaha marjuuxa ah ee laazim waxa ah macnaha daahirka in lagu xambaaro oo xaqiiqadiisii lagu fasiro ayaa marka isagaa yani markaa sawaabku yahay baail bay noqonaysaa biduuni qariina in majaaska la iskaga xambaaro shaygu daahir waxa uu ku noqdaa asbaabo ayuu ku noqdaa maxaa lagu kala garanayaa macnahan baa daahira macnahan baa mu'awala waxaa laga eegayaa un lafdigan keeba u haaliba keebaa u badan keeba u asala taasaa laga eegaya culammada qaarkood asbaabta duhuurka waxaabay dooneen inay xadidaan oo waxay yidhaahdeen asbaabta duhuurka lafdigu waa sideed bay yidhaahdeen waxaa ka mida culammada taxdiidkaa samaysay tilimsaani shiikhii la odhan jiray ayaa ka mid a oo waxau yidhi asbaabta duhuurku waa sideed kitaabkiisa miftaaxulusuul la yidhaahdo ayuu ku yidhi wuxuu yidhi waa mida xaqiiqadu waxay ka mid tahay waxyaalaha daahirnimada ku tusiya xaqiiqadaasi ha ahaato xaqiiqa lugawiya ama xaqiiqa sharciya ama xaqiiqa curfiya laba waxaa ka mida waxyaalaha markaa duhuurka ku tusiya in lafdigani macnaha daahir ku yahay waxaa ka mida infiraadka oo haddii hadalkii uu dhex yaallo ma macno keliyu ku tusinayaa mise waxa weeye macnayaal kala duwan buu ku tusinayaa ma mushtarak baa mise waxa weeye waa munfaridun oo macnaha waa la gaar infiraadka ayaa ka awlaysan oo wuxuu ka awlaysan yahay in la yidhaahdo waxa weeye waa mushtarak marka lafdiga la og yahay macnahaas inuu mufrad markaa ku yaho bimacnaa laga shakiyo lays yidhaahdo war armu macnaha kalena mushtarak ku yahay asalku waa inuu inu markaysaga alfaadu markaysaga ay tahay macno keliya inay ku tusinayso khilaafu lasli weeye mushtarak inay noqota waxaa ka mid a waxyaalaha duhuurka markaa ku tusinaya ama duhuurka faa'iideeya yani tabaayun laba lafdi in macnahoodu kala duwan yahay iyo inuu isku macno yahayba oo mutaraadifaan ay yihiin ayaa markaa waxa weeye ishkaal yimi taraadufkii wuxuu noqonayaa khilaafu اlasli tabaayunkiina wuxuu noqonayaa mid asalkii waafaqsan oo sida haalibkaa lafdi waliba macno gaaru ku tusiya waxaa ka mida tasiis oo haddii tawkiid iyo tasiis ay noqoto tasiiska asalsan daahirku wuxuu noqonayaa macnaha daahirkii tasiiska ida xtamala nasu tasiisa watawkiida macan xumila cala tasiisi wujuuban waa marka aan qariino tasiiska ka leexinaysa aan la waxaa ka mida cumuumka iyo khusuuska cumuumka ayaa wuxuu yahay daahirkii buu yahay khusuuskuna wuxuu noqonayaa khilaafu daahir buu noqonaya oo alfaadda cumuumka ku tusinaysa cumuumnimadeeda in lagu xambaaro ayaa daahir ku yahay lafdi kastoo caama daahir buu cumuumka ku yahay marka tarkiibka marka laga eego erayada qaarkood oo sii faaiideyn karaa waa jiraan sariix inay noqdaan almuhim culamada qaar baan kala saarin sariixa iyo daahirka oo yidhaahdo sariixa laftiisu daahirkuu soo gudagelayaaye waa daahirun wa ziyaadah waa daahir iyo dheeraad oo duhuurkiibaa marna wuxuu noqonayaa bay yidhaheen qaci marna wuxuu noqonayaa danni markuu qaciga noqdo nooca sariixa u dah markuu danniga noqdona nooca marka waxa daahirka ah ee aan sariixa ahayn nooca markaa u dah waxaa ka mida waxyaalaha markaa daahirnimada lagu garanayo waa sheegnay xaqiiqadii waa sheegnay ta'siiskii waa sheegnay cumuumkii waa sheegnay tabayunkii waa sheegnay infiraadkii adigu ilaa sideed umuurood ayuu markaa tilmaamaya kitaabkaas kitaabkiisaanu ku tiriyay mid walbana amhiiluu ka dhigaya ou yeelaya waxaanuu ka dhigayaa muawalkuna sideeddaa muqaabilkeeda inay ka timaado hadday majaaz ka tahay hadday khusuus ka tahay hadday ishtiraaga tahay hadday wahaakada wa wajhu اlxasri fi hadihi اlaqsaami xasrinta ama koobista wejigeeda fii hadihi alaqsaami qaybahan gudaheeda lagu koobaya ana allafda waa in eraygu ima an yaxtamila macnan waaxidan ama waa inuu aqbalo macno keliya faqad oo keli ah aw aksara ama wax ka badan waa inuu aqbalo falawalu ka koowaad annasu nas weeye ka macno keliya mooye wax kaleba aan aqbalaynini nas baa la yidhaahdaa wathaanii ka labaad waa kii macno wax ka badan aqbalayaye ima an yakuuna ama waa inuu noqdo fii axadi almacnayeyni labada macno mid ka mida labada macno midkood aw ilmacaani ama macnayaasha midkood adharu minhu fii hayrihi mid kaga muuqad badan macnaha kale ama macaanida kale aw laa ama waa inaanu kaga muuqad badnay waa ay u siman yihiin labada macnoba bian yakuuna waa inuu ahaado marka aanu kaga muuqad badnayn cala asawaa'i si isku mida qaar markaa labada macne kuu tusinaya ama macaanida badan kuu tusinaya si isku mida falawalu ka koowaad waa ka adharka ku ahee oo macaanida ama labada macne midkood ama macnayaasha mutacadidkaa ah mid ka mida adharka ku ahoo ku muuqadka badane addaahiru kaa daahir baa la yidhahdaa wa muqaabiluhu kaaka ka hor jeedana almu'awalu mu'awal baa la yidhaahdaa wthaani nooca labaad oo ah ka cala sawaa'i kuu tusinaya almujmalu mujmal ayaa la yidhahdaa wejiga xasriga uu kuu sheegayaa wuxuu ka tilmaamayaa qisme caqliye abuqaybinaya lafdigu inaanu intaaba ka baxayn marka caqlan buu u xasilinaya taqsiimka caqliga ana suuro kaloo intaa aan ka mid noqonayn soo heli maysid lafdiga waa inuu ama hal macne ku tusinaya oo aanu macno labaadba ku tusinayn ama hal macne wax ka badan waa inuu ku tusinay hal macne keliya hadduu ku tusinayaan wax kaleba ku tusinayn nas dheh hadduu hal macne wax ka badan ku tusinayo waxaad u kala qaadaa si siman inuu ku tusinayo iyo si siyaado kale leh inuu ku tusinayo si siman hadduu kuu tusinayo mujmal leh si siyaado kale leh hadduu kuu tusinayo mid adhar ku yahay ku adharka ku yahay daahir dheh ka muqaabilka u ahee ya laga adharsan yahaye aan soo degdegayna kaana waxaad tidhahdaa mu'awal dheh markaa sidaasay ugu kooban tahay qaybta noocaas xukmu hadihi alaqsaam qaybahan xukumkooda halkana lagaga hadlayaa kow laa yucdalu can innasi lagama weecdo naska ilaa binaskhi nasakhaad la nasakhay xaaluu ku dheehan yahay mooyaane xaalad kale lagama weecdo naskii haddii aan la nasakhin ilaaba ilaa waa in lagu camal falaayo la qaataayoo la raaca laa yucmalu bilmujmali laguma camal falo mujmalka ilaa bacda albayaani caddayn dabadeed mooyaane ka hor laguma camal falo waa laga tawaqufayaa oo waa la sugayaa yani bayaanka marka haddii waxa weeye mana macnaha looga jeedo daliil kaloo caddaynaya haddii la helo markaa waxaa loogu camal falayaa bacda albayaankaasaa lagu camal falaya ama qabla albayaan waa laga tawaqufayaa xagga camalka lagu camalfalaayo saddex laa yutraku lagama tegayo aلظaahiru daahirkii daliilkii macna ku daahir ahaa lagama tegaayo wayuntaqala dabeedna loo intiqaalo ay maca an yuntaqala ila almu'awali mu'awalka in loo intiqaalo lala qabo ilaa liqariinatin amaarad la jirkeed mooyaane qariina inay jirto daraaddeed mooyaane qariinadaasoo qawiyatin xoog leh inay jirto mooyaane yani inta daahir laga tago mu'awal looma intiqaalayo qariinadaa qawiyada ahoo tajcalu ka yeelaysaa aljaanib almarjuuxa dhinacii laga miisaanka badnaa raajixan mid miisaan badan oo raajixa ka yeelaysa mashaayikhdu waxay inoo tilmaameen xafid allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum nas in laga weecdaa inaynay dhici karin oo laga tagaa in la nasakhay mooyaane naska ilaaba ilaa waa in la raacaa oo sidiisa loo qaata laakiin waxaa looga tegi karaa in la nasakhay oo daliil kale oo ka dambeeyey inuu nasakhay taa waa looga tegi karaa haddii kale lagama tegi karo nooca labaad wuxuu ku saabsan yahay mujmalka mujmalka waa laga tawaqufayaa ilaa la caddeeyo oo bayaan dabadii unbaa lagu camal falaya ama qabla albayaan laguma camal falaayo oo macaanidii mid ka mida in layskaga xambaaraa biduuni daliilin dee ma suuragal aha waa taxakum in lagu wada xambaaraana waa khilaafu اlasli asalkii bay khilaafsantahy marka asalkii wax khilaafsan iyo isticmaalka haalibkiisii lama irtikaabayo iyadoo xaajo keensatay aynay jirin macaanidii mid ka mida inta layskaga xambaarana in layskaga camal falaa ma suuragal ahoo waxa dhici kartaa kii aan loo jeedin dee in la yskaga xambaaray taxakum baa iskaga jiraya iyo iska xukunsi iyo iska maroorsi sida saxdii markaa maxay noqonaysaa sida saxdii waxay noqonaysaa ilaa la caddeeyo inaan lagu camal falin ee laga tawaqufo waajib kale maxaa inaga saaran waajib kale waxa inaga saaran waa in la ictiqaadiyo xaqnimadiisa waana in la niyeeyo oo la casmiyo in haddii la caddeeyo lagu camal falayo oo culammadu waxay yidhaahdeen ina اltizaama اlmujmali qabla bayaanihi waajibun mujmalka in la iltizaamo bimacnaa waajibnimadiisa la aqbalo oo idcaan qalbi oo ijmaaliya lala yimaadaa intaan la caddaynin ka hor waa waajib siduu samcaaniba ku soo naqlinayo macnaha iltizaamkee loo jeedana culammada waxay ku fasireen in laga tilmaamayo si mujmalaa markan hore loo iltizaamaya oo bimacnaa loo aqbalaya oo loogu hoggaansamaya marka la caddeeyo dabadeedna si mufasala ayaa loo iltizaamaya oo loogu hoggaansamayaayo xukunkii shayga ayaa sidiisii loo raacaya amran aw nahyan culamada qaarkood jamaahiirta culammadu saasay mareen bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen haddii qariino diidaysaa aynay jirin xamlulmushtaraka ama xamlu lmujmal calaa macnayayhi aw macaaniihi wax diidaya haddaanu jirin waa saa'iqo waa bannaantay bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi ayaa saas sidaa yidhi laakiin waxaa la ysla ogol yahay marka qariino diidaysaa ay jirto inaan lagu wada xambaarayn waa la ysla ogol yahay culammada yidhi markaan qariino diidaysaa aynay jirin in lagu wada xambaaro mushtaragii ama mujmalkii macnayaashiisii oo dhan waa bannaan tahay waxay yidhaahdeen qariino mid caddaynaysa mar haddaan lahaynin macno in la yskaga xambaaraa oo kaal loogu camal falaa dee ma dhici karto in la yidhaahdo waxa weeye waa laga tawaqufayaana camalfalkii inuu baaqdaa ka imanaysa dee xaalka caynkaasa in lagu wada xambaaro maani caqliya mid sharciya midnaba diidi maayo waana usluub luqada carbeed ay aqbali karto oo maala haddii la yidhaahdo cadal lusuus lbaarixata calaa cayni zaydin tuugti xalay waxay ku xadgudbeen ishii zayd yacni cayni zaydin waxay aqbali kartaa ishii markaa uu wax ku arkaayey indhuhu wax ku arkaayey iyo tii durduraysa iyo tii dahabkiiyo fidada ahayd maanic diidayaa ma jiro in intaba lagu wada xambaaroo la yidhaahdo indhuhu wax ku arkaayey waa ka rideen oo durdurkii waa ka gooyeen oo dahabkiiyo fidadii waa ka qaateen wax cayn ah ay u baaqi yeelanba ma jirto almuhim jamaahiirtu waxay mareen sida hore ayay mareen waxayna yidhaahdeen in lagu wada xambaaraa mid yani haalibna ma aha asalna maaha haddii daliil a u haysaan in lagu wada xambaaro iyadu de waxa weeye waa gaar laakiin markuu dhex yaallo intaas waa iskaga wada xambaaraya dee saa'ikh maaha bay yidhahdeen nooca saddexaad wuxuu ku saabsan yahay daahirka lagama tago oo looma intiqaalo mu'awalka inta daahirkii laga tago qariino qawiye ah in loo helo mooyaane oo jaanibkii laga miisaanka badnaa mid raajixa ka yeelaysa mooyaane qariinada waxay culammadu yahaan liqariinatin qawiya waxay sheegeen usuuliyiinta qaarkood muawalku qaraa'intuu u baahan yahay ama qariinaduu u baahan yahay isku xoog ma aha mid baa ixtimaalkiisu wuxuu yahay mid qariib ah marka wuxuu u baahan yahay qariino yar buu u baahan yahay mid baa ixtimaalkiisu uu yahay mid baciidah oo qariino qawiye a ah mooye mid kaleba markaysaga aan yani raajix ku noqonayn yaani kafadii marka wax lagu miisaamayo ee gees ay u ciirto hadday intay ciirtay aad u badan tahay dee wax badan in la saaray u baahanaysa si geestani ay raajix u noqoto geestani u miisaan badato hoos ugu ciirto geesta kalena kor ay noqoto hadday wax yar ay markaa dee sinaanshihii ay hoos uga ilatana oo intay markaa raajixa tahay aynay badnayna wax yar bay u baahan tahay in la saaro si waxa weeye geestani ay raajix u noqoto marka isku in uma baahno mu'awalaadku ee midna qariinadiisu inay qawiyato xoog badan tahay buu u baahan yahay midna markaa in adnaa qariina ku filan taasna culamo badan baa usuuliyiinta ka mida baa baraarujiyey waxay mashaayikhdu tilmaameen waxaa daahirka looga tegayaa oo mu'awal loogu intiqaalayaa inay tahay qariinadaa keliya laakiin mu'awal inaan loo intiqaalin daahirkiina laga tago waxyaalo kale waa ku dhici kartaa sida naskhi oo kale laakiin naskhigii macno mu'awala in loo intiqaalo ma keensanayo saas aawadeed qaydkaa la socda marka lagu eego wayuntaqala ila almu'awali yani xasriga ay mashaayikhdu ku xasireen ilaa liqarinatin qawiyatin waxay noqonaysaa fii maxalliha mid meesheedii ku sugan bay noqonaysaa wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk